بsم الlh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحimه الله kitaaب الجinاayaaت waxa uu kitaabu yahay aljinaayaat aljinaayaatu jamcu jinaayati jamiceeda weeyaan jinaayana waxaa la idhaahdaa altacaddi calى اlbadani bima yuujibu qisaasa aw maalan waa xadgudub lagu sameeyo badanka jirka iyo xadgudub lagu sameynaya ama nafta xadgudub lagu sameynaya marka waxay waajibsanaysaa xadgudubkaasi ama qisaas buu waajibsanaya ama waxau waajibsanayaa maal oo diya a buu waajibsanaya jinaayada waxaa loo qeybiyaa laba qaybood aljinaayatu cala annafs iyo aljinaayatu calaa maa duuna annafs labadaasaa loo qaybiya aljinaayatu cala annafsi waxa uu noqonayaa dilka in qofkii la dilo oo naftii la jaro ishaaqu الruux aljinaayatu calaa maa duna الnafs iyado waxay noqonaysaa wixii aan dil aan ahayn ee qofka xubin laga gooyey oo kale gacan la jaro ilig laga jabiyo in laga tuuro dheg laga jaro iyo waxyaabaha kale ee macaanida ah oo iyadana jinaayo loo geysto sida nabar lagu dhuftay dabeetana caqligiiba laga yaabo inuu ka tago marka amaba nabarkaas uu sababo inuu qofku araggii uu ka tago ama maqalkiiba uu ka tago ama timuhuba ay daataan marka aljinaayatu cala anafsi waa wixii dil ah ee nafta la jaraa aljinaayatu ala calaa maa duuna nafsi wixii dil aan ahayn ee xubnaha jirka nabar loo geysta ah ama dhaawac baa loo geysanaya ama waa la jarayaaba dhaawac baa loo geysani ama nabar baa lagu dhufani ama waaba xubintaa la goynayaaba xubin go-aan bay noqon doontaa ama iyo kuwyada lamidka labadaba wuu inoo tilmaamayaa sheekhu si kooban oo khulaaso buu inoogu tilmaamaya laakiin tafaasiisheedu tafaasiil fara badan bay leedahay tafaasiisha faraha badan ay leedahay kutubta dambe bay noogu imanaysaa in sha allahu tacaala laakiin iminka iyadoo kooban ayuu kusiinaya marka waxaynu qabi nimse qaybood aljinaayatu cala nafs iyo aljinaayatu aljinaayatu cala nafsi maxay nidhi waa wixii ishaaqu ruux wixii nafta nafta oo la jaro weeyaan haddaba wuxu nagu uhi sheekhu alqatlu dilku calaa halaaثata adrubin saddex nooc ayuu ahaaday camdun maxdun ka koowaad waa camdi maxdiya barx tiran wa khaطأun maxdun wاthaani kalamaadna khaطأun maxdun wey wاthaaliثu ka saddexaadna camdun khaطأun wey falcamdu اlmaxdu haddaba camdiga maxdigiihi barxa tirani huwa waxa weeye an yacmida inuu qofku u qasdiyo oo u bareero ilaa darbihi qofka markaasi garaacitaankiisa bimaa shay buu kugula barheerayaa yaqtulu dilaya haaliban inta badan wa yaqsida qatlahu qatligiisii dilkiisana waa u qasdiya bidaalika ficilkaasi ama shaygaa inta badan wax dilaya inuu ku dilo ayaa u qastiyaya kaa maxaa ka dhalanaya fayajibu alqawadu calayhi qisaas baa waajib ku noqonaysa alqawad wa alqisaas fain carfa canhu haddii uu cafiyo wajabat diyat muqalladatun diya la adkeeyey ayaa waajibaysa xaalatun fii maali lqaatili taasoo maalka qofka dilay dhexdiisa ahaatay oo markaas deg deg loo bixinay u bixinay markaaba u bixinay waalkhaطau lmaxdu khaطa maxdiyina an yarmiya ilaa shayin shay xaggii markaa inuu qofka an yarmiya inuu tuuro wey ilaa shayin shay xaggii ayuu wa yuu ku gani doonaa oo fa yusiiba rajulan nin ayuu ku dhici doonaa oo fa yaqtulahu markaasuu dili doonaa falaa qawada calayhi kanna maxaa ka dhalanaya falaa qawada calayhi wax qisaaso korkiisa haatee ma jirto bal tajibu calayhi iska dhaaf waxaa markaasi ku waajibaya uun diyatun mukafafatu bal tajibu calayhi waxaa ku waajibaya diyatu mukhafafatu diya la khafiifiyey oo cala alcaaqilati tolkii markaasi saaran oo laga doonayay taasoo mu-ajaratun loo kaadiyey fii halaati siniina saddex sannood loo kaadiyey oo dib loogu dhigay wa camdu lkhata an yaqsida inuu qasdiyey weeyaan darbahu qofka garaciisa ayuu qasdiyi doonaa bimaa shay buu ku qasdiyi doonaa laa yaqtulu haaliban inta badan waxba aan dilaynin oo fa yamuutu deetana waa dhiman falaa qawada calayhi iyadana wax qisaaso qor korkiisa ahaatay ma jirto bal tajibu diyatun muqalladatun waa ku waxaa waajibaya diyatun diyo muqalladatun la adkeeyey oo calal caaqilata caaqilada korkeeda ha caaqilada tolkiisii weeyaan mu-ajalatun taasoo loo kaadiyey fi halaati siniin saddex sano dhexdood loo kaadiyo saddex sanadood baa markaas dhexdeeda lagu bixin doonaa waay wuxuu inoo sheegay aljinaayatu cala annafsi hadda soo maarti waxaan u qaybnaa laba qaybood aljinaayatu cala nafsi dilkii ah iyo aljinaayatu cala madan imika wuxuu inoo sheegayaa markuu leeyahay alqatlu calaa halaaثata adrubin waxa weeyaan waa waa aljinaayatu cala nafsigii wey saddex qaybood baa nagu qaybiyey dil camdiya oo kas oo kas buu markaa wuxuu dilayay kalabaadna waa khaa maxdaya khaa maxdana waxa weeyaan qofkan oo ka sugu dilin way kaga dhacday wna noo isagana inoo sheegay wuu inoo sheegi doona tafaasiisheeda iyo camdi khata markuu leeyahay waa shibhu camd shibhu camdigu camdigii buu shabahaya dhinacna khaطagii buu ka shabahaya dhinacna camdigii buu marka camdun khaطa waay saddexdaa qaybood wey saddexdaa qaybood waxaynu soo qaadanaynaa dilka camdiga ah ee barheerhka ah kaa qofku u barheeray ee oo kas iyo ogaan uu dilka u geystay markaynu sheegno labada kalena way fududaanayn u fiirso dilka camdiga ah laba qeyd baa ku xidhan waa in laba shay laga helaa labadaa shay marka la helo wuxuu noqonayaa dil camdiya labadaa mid ka mida ah haddaa la waayo waxa uu noqon doonaa labada kale midkood ama khata buu noqon doonaa ama camdun khata buu noqon doonaa camdi khata haddaad doonto shibu camdi ba haddaa doonta shibu camd waay qatliga camdi muxuu noqonaya waa marka koowaade waa inuu u qastiyaa ficilka qofkan inuu wax ku dhufto oo uu dilo waa inuu qastiyaa qofka inuu wax u geysto waa inuu qastiyaa taas waa mid kalabaadna waxa weeye aaladda wuxuu ku dilayo ee qofkan uu ku dhuftay waa inay tahay mid inta badan wax dilaysa aaliban kudilayso waa labadaas aaladdu waa inay noqoto mid haaliban wax dilayso warka inagu yihi bima yaqtulu haaliban waa arrinka labaade waa inuu qasdiyaa ficilka inuu qofkan jinaayada ugeysto waa inuu qasdiyaa labadaa haddaa la helo waxa uu noqonayaa dilkaasi camdi buu noqonaya mid kamid hadaa la waayo ama khata buu noqon doonaa ama shiba camdi buu noqon doonaa haddii uu ficilka u inuu ficilka hadduu qastiyo laakiin aaladda wax uu ku dilay aynay ahayn mid inta badan wax dilaysa qofkan inuu ku waxan inuu ku garaaco waa doonay waa u laakiin aaladda waxa weya mid aan waxba aan dilaynin haaliban sida suunka oo kale dhirbaaxada oo kale dhagaxa yare finiinka ahee dhagaxa qofka lagu tuuro oo kale maxamed dilaan kuwaas haaliban maxamed dilaan laakiin qofku ficilka uu qastiyey wixii qofkan uu ku dhuftayna waa waxaan waxba dilaynin inta badan waxba aan dilaynin dilka noocaasi waxaa shibu camd waayo ficilka wuu qastiyey hadda ma aragta inuu qofkan waxaan u geysto ama waxaan ku dhufto wuu qastiyey laakiin aaladiiba waxay noqotay mid waxba aan dilayn haaliban waxaa la odhanaya kaasi shibhu camd waay waxa wa waxaan wax uu ku dhuftay ee qofka ku dhacay ee dilay waa maxay waa e, waa shay aaliban wax dilayay laakiin umuu qasdiyen qofkan uu ku dhufto qofkan uu ku dhuftay ee uu dilay um uguu talagelin u dilo tusaalaheed wuxuu nagu tusaale sheekh waa isagoo shay ku ganaya maalan ugaadho kale ugaadhsanaya ugaadhiibuu ku tuuray wuxuu wuxuu ku ganayay haddii leeb tahay haddii waran tahay haddii rasaasta rasaastii buu ku riday qof baa ka dambeeya qofkan ka dambeeyana maba arkayba isagu waa la waayo qofkii ka shisheeyey iyo ku dhacday markaasi dishay inuu qofkan ay ku dhacday inuu ku dhufto umu qastiyo isagu wuxuu doonaya inuu inuu ugaadhan ugaadhsadin buu doonaya cid ka dambeysana way ku dhacday marka aaladdu wax ku dilay haaliban waxbay dilaysaa laakiin ficilkii umuu qastiyin yani umuu qastiyin qofkan waxaan ku dhuftay inuu ku dhufto uguma talageli ee waxba ku tuuray dama garata wuxuu noqonayaa muxuu ahaay muxuu noqonaya kaasina kaa kaa waa la dhanay waa saddexi waa kuwaas oo haysataa dilka camdiga maxay nidhi haye waa ka laga helay maxay laba shay baa laga helay haye ficilka inuu u qastiyo ka aaladda in noqoto mid inta badan labadaa mid ka mid haddaa la waayo aaladdu waba ficilku u qastiyey oo qofka inuu xanuujiyo uu doonaya lakin aaladdu waxba ma dilayso haaliban muxuu noqonayaa shibhu camd aaladdu waxbay dilaysa lakin qofku umuu qastiy inuu ku dhufto khata waaba intaaba intaas weeyaan alqatlu calى ثalaaثaةi adrubin camd maxd وkhaطأ maxd وcamd khaطأ amd khaطأ waa shib camdi falcamd اlmaxdu camdiga maxdigihi huwa waxa weeye an yacmida inuu qastiyo ilaa darbihi darbigiisa yuu qastiyaya bimaa shay ugu qastiyaya yaqtulu qaaliban inta badan dilaya wax dilaya inta badan shay wax dilaya ayuu qastiyaya wayaqsida qatlahu bidalika kaa inuu ku dilana waa u qastiyaya fayajibu alqawaadu calayhi haddaba mid walba waxaa ka waajibayo noo sheegay saddexdaasi dilka oo kaska ah ee bareerka ah waxaa ka dhasha marka ugu horeysaba waxaa ka waajiba horta qisaas baa ka waajibta marka ugu maxaa ka waajibaya ya qisaas baa marka ugu ka waajibaysa qisaastaasi waa la cafiyaa haddii la doono marka waxaa lagu cafiyi doonaa maal maal marka lagu cafiyana mag bay noqotaa oo qisaastii haddaa qofkii laga dhaafo oo dadkii awliyaa ulmaqtuulku ay ka dhaafaan waxa weeyaan qisaastii oo maal ay qaataan maalka ay qaadanayaan diyay noqonaysa mag baa la dhahdaa waa inoo imanaysa insha allahu tacaala waxa kale banaan iyadana in magtaba laga dhaafana way banaantay labada way banaanyi lakin horta marka ugu horeysa dilka camdiga maxaa ka waajiba waxaa ka waajiba qisaas labada kale qisaastu kuma waajibto qisaas male waxay leeyihiin keliya un maxay ya diyu bay leeyihin markaa dab ui fayajibu lqawadu calayhi waxaa korkiisa ku waajibaya qisaas baa ku waajibaysa qisaastu qawad qawad waxaa loogu bixiyo qisaasta liannahum kaanuu yaqu yaquuduuna aljaani qofka jaaniga ah inta xadhig kusoo xidhaan oo qoortanka kasoo xidhaan bay soo hogaamin jireen sida awrka loo hogaamiyo o kale markaasi wuxuu keeni jiray dadkii wax laga dilay so odhan jire waa kana qisaasta haddaba saas waxaa loogu bixiyey qawad fain cafaa canhu haddii markaa isagu cafiyo awliyaa lmaqtuulki ee mutaystay qisaastu wajaba diyatu muqalladatun diya muqalladaa ayaa waajibtay marka isaga inoo sheegi doono diyada muqalladada ah wuu inoo soo socdaa insha allahu tacaala taasu xaallatun fii maali lqaatili qofka wax dilay maalkiisa si deg dega looga bixinayo qofka wax dilay maalkiisa dhexdiisa haatay degdegna markaas loo bixinayo marka marka qisaastii ay ka dhacday la cafiyo mag baa imanaysa mag hadda lagu cafiyo marka mag la kala qaadanayo dilka camdiga ah waxaa la dhahdaa waa muqallad oo diyo la adkeeyey weyn diyadaa la adkeeyey saddex dhinacba waa laga adkeeya xoolaha la bixinayo da-dooda waa laga adkeeya xoolaha la bixinayo da-dooda wuu inoo sheegi doonaa xagga waktigana waa la adkeeyaa oo halkaa kuwa kale dib loo dhigaya iyo dib looma dhigo waa xaalatun hadda la bixinay xagga cidda bixinaysana waa la adkeeya waa maalka qaatilka uun aa qofka wax dilay maalkiisumaa laga bixinaya cid kale oo la wadaagaysa oo la bixinaysa oo la mushaarakeynaysa ma jirto keligii baa marka xaalatun fii maali lqaatil qofka wax dilay maalkiisa horta koow waana xaallo oo hadda la bixinay dib wax dib loo dhigaya ma jirto iminkaa laga doonaya saddexdaa dhinacba waa laga adkeeyaa kuwa kale saddexdaa kama adka midna waa wada mukhafifba gebigeeduba mina jiha kelima muqalad ka tahy isagana inoo sheegi doono insha allah ma fahamteen halkaa walkhaطcu lmaxd khaطca an yarmiya inuu gano weeyi markaa qofkii shay ilaa shay shay xaggiiba markaas u gani doona oo fa yusiiba rajulu nin ayaa u ku dhacaya oo fayaqtulhu markaasu markaasuu dabeetna dili doona falaa qawad calayhi qisaas korkiisa ahaatay ma jirto bal tajibu calayhi waxaa ku waajibaya diyatu mag magtaasoo taasoo mukhafafatun la khafiifiyey taasoo al caaqilati caaqilada korkeeda ahaatay caaqilada waxa weeyaan waa qofka wax jinaayada geystay tolkiisii wey caaqilada waa tolkiisii ama reerkiisa sida markaa waxa weeyaan walaaladii adeeradii ilma adeeradii kuwaas weeyaan taasoo mu muajalatun dib loogu dhigay fi halaati siniina saddex sannadood dhexdood saddex sannadood baa lagu lagu keeni doonaa marka waxay noqon doontaa magtaasi saddex meelood inta loo qeybiyo sanadka koowaad meel ahaan baa la bixini sanadka labaadna meel ahaan baa la bixini sanadka saddexaadna qeybta saddexaad ugu dambeysa la bixi doona wacamdu lkhata an yaqsida inuu qastiyo weyo darbahu garaciisa ayuu qastiyi doonaa bimaa shaybu buu qastiyi doonaa laa yaqtulu gaaliban inta badan waxba aan dilaynin oo fa yamuutu deesna qofku waa dhimanay falaa qawada calayhi qisaas korkiisa haati ma jirto eeg labadaasba qisaas male mid unba qisaas yeeshay kaa qisaasta yeeshay waa kee ya am camdiga mahadiga falaa qawada caleyh qawad loogu bixiy qisaasta ya qofka jaaniga ah yaa xadhig lagu soo hogaami jiray bal tajibu diyatun muqalladatun waxaa markaasi waajibaya diyatun bal iska daay tajibu diyatun muqalladatun diye la adkeeyey ayaa waajibaysa cala alcaaqilati caaqilada korkeeda inay waajib ku noqonaysa mu-ajalun taas loo kaadiyey fi halaati siniin saddex sanadood dib loogu dhigay dhexdood saddexdaas sanadood lagu bixinaya waay wa sharaa'iqu wujuub اlqisaasi waay haddaba qisaasta saddexdaas aynu soo marnay ee dilka ah mid unbuu qisaasu waajib noqonaysaa labada kale qisaasu waajib maaha ki qisaasu waajibaysa waa kee waa camdiga maxdiga ah soo maha waay suwar badanna wuu yeeshaan oo dee aaladda wax lagu dilaa seef bay noqonaysaa oo rasaas bay noqonaysaa dhagaxa laftiisa haddii dhagax weyn qofka madaxa lagaga bashaaqiyo wuu noqonayaa wuxuu noqonayaa qofka oo maalan dee dab lagu gubo oo kale qofka oo naqaska lagu dhajiyo sankii afka inta la qabto waxa weeyaan naqaska lagu dhajiyo iyada lafteedu waa waa waa dil camdi ayuu noqonayaa bahal loo tuuro bahal dadka cunaya waaba loo tuuray markaasu cunay dil camdi iyabuu noqonayaa ma garanaysaa dhan way suwar badan buu markaas yeelanaya haddaba markii qisaastu waajibto shuruud bay yeelanaysa qisaastu waxay leelanaysa shuruud dhegeysa haddaba wa sharaa'idu wujuubu lqisaasi qisaasta waajibnimadeeda shuruudaheedu arbacun afar weeyaan an yakuuna alqaatilu ka koowaad an yakuuna alqaatilu ka wax dilay inuu ahaado baaliqan mid qaan gaadhay caaqilan caqli leh waay halkan waxaad ku haysaa labaad ku haysataa wa an laa yakuuna waalidan waa in aanu noqonin qaatilku waalid waa inaan u noqonin lilmaqtuuli kala dilay waa inaanu waalid u noqonin saddex baad haysataa wa an laa yakuuna almaqtuulka afraad waa inaanu noqonin kala dilay anqasa mid ka hooseeya min alqaatili ka wax dilay mid kaga hooseeya bikufrin gaalnimo aw riqin ama addoonnimo kaga hooseeya waa inaanu noqonin waayo afartaa shardi yaa qofka la qisaasayo afartaa shardaa loo dhigay afartaa shardi waa in la helo qofka qaatilku qofka wax dilay ma qofka wax dilay baa la qisaasaya kawdhaha mise kala dilaa la qisaasaya ya ka wax dilay de kala dilay waaba dhinta eh. ka wax dilay baa la qisaasaya oo kii uu dilay baa loo qisaasaya walakum fi lxayaa walakum walakum في lqisaasi xayaatu ya uli lalbaab dadka nolol baa ugu jirta ilahay nolol buu ku tilmaamay subxaanahu watacaala nololna waxaa loogu sheegay qofka jinaayada geystay haddii la qisaaso dadkii kale ee wax dili lahaabaa joogsanaya waayo waxay u arkayaan in ayagana la dilay marka qofna ku dhiirin maayo qofna ku dhiirin maayo kii wax dilay ba haddaa la dilo ku dhiirin ma kawalakum fi lqisaasi xayaatun ya ulil albaab waay odayaashu marka reeruhu qofku markuu qof dilo oo kale odayaasha reeraha soo dhex gala ama salaadin ha noqdaan ama cuqaal ha noqdaan way soo dhex galaan dabeetana waxa weeyaan maxaa inuu xeer ahaa baa la dhahaa ya xeer hore la dejistay iyo waxaasoo kale iyo dib loo eega marka haddii qoladan wa qofkan wax dilay reerkoodaas haddii qolada markii hore wax ka dileen o deetana mag la kala qaatay mag xeera haddii ayna xubo u jirinna markaasuu xeer noqonaya haddii markaa qisaas qaataanna iyaguna mar walba qisaasumay qaadan doona adi qoladaas qolada wax ka disho haddii mag la qaatana magun baa la kala qaadan doona lakin waa khaa wey saa saxda waxa weeye dadka wax laga dilay awliyaa lmaqtuulka qofka la dilay dhexalkiisa iska leh qofka la dilay dhexalkiisa leh qofkaa dhintay kuwaasaa go-aan gaadhaya hadday isku waafaqaan qoladaas in qofka loo qisaaso cid kaloo ka hadlaysaa ma jirto ayagu haddii kuwaas yidhaahdaan anugu mag baanu qaadanaynaa magtay qaadanaya laakiin in waxa weeyaan xeerar iyo waxyaabaha la eegayo waxbaa la sameynaya oo khata wey taas odayaashu waa gefalkaas ay sameeyaan ay tahayna markaa inay eh, aada iyo aada looga digtoonaado sababtoo ah dad xaq lahaaba xaqoodii laga qaadaya oo dadkii markaa de dhaxalka lahaa weya haddaba shuruudahaasi maxay naga horeeya wuxu uhi wa sharaaid wujuub lqisaasi qisaasta waajibnimadeeda shuruudaheedu arbacun afar wey an yakuuna alqaatilu qaatilku inuu ahaado baaliqan mid qaangaadha maxaa ku baxay caaqilan mid caqlila waa inu ahaado maxaa ku baxay kii sabigii iyo kiwaalna waalna waa ku baxay soo ma labadaasi dilkoodu waa khata camdigooduna waa khaa khaaooduna waa khaa labadaas labadey asabiyu wاlmajnuunu marka la yihi dilkooda waa khaa maxaa ka dhashay dilka khaa ah xukun ka dhalanaya muxuu ahaa ma qawad ba ka dhalanaysa yani qisaas mi mii ka waajibaysa maya kama waajiba marka ilmaha yar hadduu wax dilo ya la qisaasi ma aan qaan gaaro waayo kawaalan haddii wax dilana isna la qisaasi maayo ayib waxaa la eegaya waxaa la eegayaa salama socota waxaa la eegayaa qofka jinaayada geystay xilliga uu geysanayo xaaladda ku suganya soo warcadma maxaan idhi qofka jinaayada geystay markuu ficilkan uu sameynayo xaaladda ku sugnaa baa la eegaya miyuu yara ha ilma yar caruur aha muu qaan gaadhin qisaas male xilligu jinaayada geystay wuu waalnaa qisaas male la qisaas male waay xilliga uu jinaayada geystay wuu miyir qabay markuu dilka uu geystay dabadeed buu waashay mala qisaasaya ha waa la qisaasaya waayo xilligii uu jinaayada geysanayay xaaladda ku sugnaa maxay ahayd miyuu waalnaa misuu miyir qabay wuu miyir qabay marka qisaas bay kuwaajibaysaa haba waa shanka isaga waa lanba la dili doona hadii loo bahdo marka taas saas la soconaysa shardiga saddexaadna waxa wey an laa yakuuna waa inaanu noqonin qaatilku waalidan waalid waa inaan u noqonin lilmaqtuuli ka la dilay waa inuu waalid maaha waalid u ahayn qaatilku maqtuulka waa inuuna waalid u ahayn aabuhu hadduu iyo hooyadu labadu waa isku mid haddii ay weladkoodii ay dilaan loo qisaas maayo looma qisaaso cagsiga ka warran haddaba hay sheekhow sheekh sheekh axmamada xidhan ahay adiga cagsiga sheeg masalada cagsigeeda istaago istaag ha inuu milmihii yaraa waalidkiisii uu dilo ilmihi yaraa waay hadduu weyi ka war ilm ilmihi yaraa hadduu waalidkiisi dilo ma la qasaasaya ilmihii yaraa ka weynna waay sax wey masalada cagsigeed maxay noqotay markii hore shardigu muxuu aha shardigu muxuu ahaa waalidku waladkiisa hadduu dilo lama qisaasayo soo maha cagsigu muxuu noqonayaa waladku waalidkiisa hadduu dilo waa la qisaasaya uu saxaya lakin de ilmo yar buu inooga dhigay ya ilmo yar marka wuxuu igala jeedaa uun wuxuu igala jeedaa uun waa waladkiisi marka waladku waalidkii hadduu dilo waa la qisaasaya laakiin waalidku waladkiisii hadduu dilo lama qisaasayo waayo waayo ilmahan wujuudkiisa iyo ahaa waalidkaas sabab ahaa soo maha kii wujuudkiisa sabab u noqday inuu idaam inuu icdaamiyaa ama icdaamkiisuna sabab u noqdaa sax maha sabab u noqon maayo de ilan waalidkiisii waa la icdaaminaya oo meesha meesha laga saaraya waa la dilaya ilan qisaastu waa dil bay noqonaysa marka inuu kii isagu wujuudkiisiiba sabab u noqday inuu sabab u noqdo in meesha laga saaraa maya markaa taas waa taa adugu adilana way tilmaameen culamada qaar kamid ihi axaadiista qaar kamid a ah markaa kusoo aroortay laa yuqtalu lwaalidu bilwalad culamada qaar kamid ah xadiiska sanadkiisa waa waa dacniya waay imsa sartanhayna ya saddex kaafraad wa an laa yakuuna almaqtuulu maqtuulku waa inuuna noqonin anqasa mid ka hooseeya min alqaatil qaatilka ka hooseeya bikufrin gaalnimo aw riqin ama addoonnimo kaga hooseeya waa inu noqon halkana waxaa shardiga qaatilka iyo maqtuulku in ay iskaga dhigmaan laba dhinac laba dhinac inay iskaga dhigmaan xagga diinta iyo xagga xoriyadda bikufrin aw riqin waa inay iskaga dhigmaan bay ka siman yihiin laba dhinac labada qof lasku qisaasayo laba dhinac wayna iskaga siman yihiin xagga diinta yani waa muslim iyo muslim iyo xagga xoriyadda xor iyo xor waa inuuna ka hoseynin qofka islaamnimo waa inu qofku waa muslim ka wax dilina qofka wax dila waa muslim kala dilina waa gaal marka gaalku waa ka hooseeya muslimka soo saama markaa qof muslim ah gaal loo dili maayo leanna gaalku waa ka hooseeyaa qofkii muslimka ah markaa qof hooseeya qof sareeya loo dili maayo alislaam yaclu walaa yucla caleyh islaamku waa sareeyaa lagamana sarnayo waay iyo xagga xorriyadda oo qofka wax dilay ee la qofka qofka qofka la dilay ee la rabo in loo qisaasa waa inu xor ahaado hadduu addoon yahay iyadana maya xor ayaa waxa uu dilay addoon loo qisaasi maayo laanna uu ka hooseeya kan la dilay addoonnimo kaga hooseeya magun baa la kala qaadanaya meesha maxaa ka soo baxay marka inuu qof muslim qof muslima uu dilo xor xor inuu dilo muslim inuu gaal dilo gaal inuu muslim dilo xor inuu addoon dilo addoon inuu xor dilo qof muslimi markuu qof muslima uu dilo de waa loo qisaasay xorna uu yahay xor iyo xorna u yahay laba qof muslimiin labadu xor yihiin waa lasu qisaasay qofka wax dila waa muslim qofka la dilayna waa muslim laakiin qofka la dilay waa addoon la qisaasi maayo leanna shardi baa la waaya in xorriyaddii ka sinaadaan bahe kama sina ka wax dilay waa muslim ka la dilay waa gaal iyadana loo qisaasi maayo leanna in islaanimad ka sinaadaan bay ahayd halkan shardigaasa ka maqan cagsigaynu ka dhigan ka wax dilay waa gaal kala dilay waa muslim waa la qisaasaya leanna islaanimadu ka sarreysa gaalnimada kolku ka sarreeyaa muslimki waa loo dilaya waxaynu idhi waa inuu noqdo so kii xorkahaaba markii hore addoonka dilay soo maaha cagsi ka dhig addoon ayaa waxa uu dilay xor buu dilay waa loo qisaasaya ee waay addoon baa addoon dila waa la isku gaal baa gaal doona wa tuktalu jamaacatu koox waa la dili doonaa bil mid keliya loo dili doonaa wa waa loo dili doonaa bil mid keliya ayaa loo dili doonaa koox dhami haddii koox iskugu tagto qof iskugu tagto oo qofkaasi ay disho waa la dilaya wax oo dhan waa laleynaya saddex baa isugu tegay qof oo wada dilay ama afar toban labaatan hal qof bay iskugu tegeen halkii qof bay wada dileen dhammaantood dhammaan waa la qisaasaya laakiin waxaa shardiga inay intuba jinaayada wadaageen dilka inay wadaageen oo mid waliba waxa uu ku dhuftay hadduu gaar ugu dhufan lahaa uu dili lahaa seefbay la boobeen ba ama middi bay la boobeen ama dhagax way qaateeno markaasi waxa weeyaan dhagaxii siday ugu wadeen ay ula dhacayeen ayaa uu ku dhintay ya nin weliba waxa uu ku dhuftay gaarkiisa hadduu ugu dhufan lahaa waa dhiman lahaa waa dili lahaa yacni ama rasaas bay waxa weyan ku wada dhufteen ay la dhaceen marka qof qof keligii hadduu waxaan ujeedaa jamaaco badan haddii qof keliya ay disho jamaacada oo dhan oo dilay law tamaala ah ahlu sancaa laqataltuhum jamiican addan la dilay oo sanca lagu dilay iyo cumar bin khadaab radi allahu canhu waxaa iskugu tegey waktigiisi bay ahayd waxaa iskugu tegey afar qof baa iskugu tegey dabeetna afartii qof markay ku caddaatay afartaba hala dila buu yidhi markaas wuxuu yihi reer sanco oo dhan qofkaas dilkiisa hadday iskugu tegi lahaayeen waan wada dili lahaa dhammaantoodba waan wada dili lahaa markaa haddii de sidaa la sameyn waayo oo la yidhaahdo markuu qof qof dilo uun baa la qisaasaya haddaa la yidhaahdo oo jamaca jamaco loo qisaasi maya haddaan la yidhaahdo waxaa ka dhalanaysa in qofkii la doonayay in la dilo si aan loo qisaasin in koox laisku raaco deetana kooxdu qofkii wada disho qof kooxda lama qisaasayalan ka taasa meesha ka baxaysa ka hadduu qof qof dila iyo iyo haddii koox dhan qof iskuu tagto waa isku mid kooxda gebigood waa la wada laynaya iyagan waa la wada dilaya waay wa kullu shaksayni laba qof oo kastoo jara alqisaasu baynahuma dhexdooda qisaasu markaasi ay ku dareertay fi nafsi dilkii yajri baynahuma dhexdooda waa ku dareeraya fi laraafi qisaastii atraaftana waa ku dareeraya wa kullu shaksayni laba qof oo kasta oo jara alqisaasu baynahumaa qisaastu dhexdooda ay ku dareertay fi nafsi waa jinaayada hadda soo jinayd maxaan soo qabanay aljinaayatu cala nafsi aljinayd cala dunaf soma waa dilka laba qof oo kasta oo qisaastu dhexdooda ay ku dareertay dilka ya aطraafta hadii qof qof kale uu daraf ka gooyana iyadana qisaasti waa ku dareereysaa yajri baynahumaa dhexdooda waa ku dareerayaa qisaasti fi laraafi aطraafta xubnaha goyntoodana waa ku dareeraya maxaynu soo marnay marka dadka laisku qisaasayso mayna soo marn laba qof kasta la ha qisaaso oo ha dilo xaggii aطraaftana waa laisku karay xaggii aطraaftana waa laisku karay shuruudahaasumda waag ya nin waalan nin waalan hadduu qof dilo miyaa loo qisaasi looma qisaasi lakin qof miyir qaba haddii qof qof uu dilo mala qisaasi yani qofku wax dilay waa qof waa qof miyir qaba oo qaan gaadhay weeyaan waa la qisaasaya maaha halkana waa saas oo kale adraaftina waa saas oo kale xubnaha adraafta waa xubnaha wey waa gacmihii lugihii dhegihii ilkihii indhihii saas wa sharaa'idu wujuubi lqisaasi qisaasta waajibnimadeeda shuruudaheedu fil atraafi atraafta dhexdeeda bacda sharaa'id almadkuurati shuruudaha lasoo sheegay dabadeed itnaani laba weeyaan marka itnaanidaasi sharaa'idu waa mubtade khabarki wuxuu dhacayaa itnaanidaasi wa sharaa'idu wujuubi lqisaasi qisaasta waajibnimada shuruudeedu fil atraafi bacda sharaa'id almadkuurati shuruudaha lasoo sheegay dabadeed itnaani laba weeyaan bimacnaa shuruudaha lasoo sheegay imse shurudaha lasoo sheegay afartaasi laba ugeed lixdaa sharda loo dhigayaa markay tahay waxa weeyaan adraaf markay tahayna adraafta markay tahay xubnaha markay tahay oo xubnaha lasu qisaasayo lix shardaa loo dhigaya afartaa shardii hore iyo labadan dambe labada dambe maxay noqonaya alishtiraaku fi lismi alkhaas magaca gaarka ah in ay wadaagaan magaca gaarka ah inay wadaagaan alyumna bilyumna midig midig balo jari walyusra bilyusra bidixna bidix balo jari doona wa an laa yakuuna waa inuuna ahanin biaxadi arafayni labada araf mid kamida waa inaan ku sugnayn shalalun shalal waa inaan ku sugnayn xubin aan shaqaynin waa noqonin shirdiga kood muxuu noqday alishtiraaku fi lismi khaas ismiga gaarka ismi caami hadduu jiro iyo ismi khaasa ismiga khaaska lagala jeeda iminka alyumna bilyumna walyusra bilyusra oo kale ma kale waay midig iyo midig iyo bidix iyo bidix waxay labaduba ay wadaalaan gacan ama lug lug midig iyo lug bidix gacan midig gacan bidix marka haddaa gacan la yidhaahdo dee midigna way noqon kartaa bidixna way noqon kartaa waa magacii caamka ahaa magaca khaaska muxuu noqonayaa midig waa gacantii midig gacanta midig gacan midig baa loo jari gacanta bidixna gacan bidix baa loo jari doonaa lugta midig lugta midig baa loo jari doonaa lugta bidixna lugta bidix baa loo jari doonaa faryarada gacanta midig faryarada gacanta midig baa loo jaray ismi ah. khaaskay ka wadaagay faryarada gacanta midig loo jari maayo faryarada gacanta bidix loo jari maayo ama faryarada lugta loo jari maayo faryaroma bay ahayda ta lugtaba gooya la odhan maayo waa inay magaca khaaska ay wadaagaan alyumna bilyumna walyusra bilyusra warkaas waa dhamaystir maranay labada xunood midig bidix markay yeeshaan waa in midig iyo bidix noqonaan haddana wa an laa yakuuna waa inuu noqon biaxadi طarafayni labada xubnood midkood waa inaanu ku sugnayn shalaalun shalalku waxa weyaan xubintu ma shaqaynayso gacantu ma shaqaynayso lugtu ma shaqaynayso yani xubintana waa ina noqon xubin shaqaynaysa waa inan ahayn axad طarafayn sidaa daraaddeed loo goyn maayo waxa weeyaan gacan caafimaad qabta oo shaqaynaysa mid aan shaqaynaynin loo jari maayo matalan gacan midig oo shaqaynaysa loo jari maayo gacan bidix oo aan shaqaynayn loo jari maayo walaa yakuna biaxad arafis maaa see noqonaysaa matalan nin baa wuxuu gooyey nin buu gacantiisii jaray gacantan uu gooyey gacan marka hore shaqaynaysa ma ahayn gacan faaligi wax ku dhaceen oo aan shaqaynin ba ahaydba wuu gooyey gacantiisii midig way caafimaad qabta loo jari maayo shardigii baa la waayay ahayd waa inuuna midkood ku sugnaa cagsi ka dhig cagsi muxuu noqonayaa yaa sheegaya ya haye sheeka agga ka waan cagsayna haye a qofka wax gooyay gacantiisu shalal bay leeday ma shaqayna sama gacantu jeerna mid saxaba ahayd gacantiisan loo jaray loo qisaasayaana waa shalal waa la jari karaa iyada cagsi waa cad waa loo goyn karaa ilaa iyadoo dhakhaatiirtu caddeeyana inaan suuro gelin mooyaane oo yidhahdaan maala haddaan la goyo dhiiggaan istaagayninba marka dhiig joojinta adkaanaysa oo dhiigga mar haddana gacanka ka shaqaysan ahayn waxa weeyaan waa markaas mooyane lakin waa loo jari karaa laakiin gacan caafimaad qabta oo shaqaynaysa ama lug caafimaad qabta oo shaqaynaysa ama xubin caafimaad qabta oo shaqaynaysa loo jari maayo xubintii lamidka ahayd ee kale qof kale ku taalay oo aan shaqayna wa kullu cudwin xubin kasta oo akhada min mifsalin laga jaray ama ukida dhaarkaas min mifsalin wa kullu cudwin xubin kastao ukida min mifsalin mifsal laga jaray fihi lqisaasu qisaasta markaasi dhexdiisa ahaatay walaa qisaasa qisaas may fi ljuruuxi dhaawacyada ilaa fi lmudixati muudixada mooyaane wa kullu cudwin xubin kasta oo ukida min mifsal mifsal laga jaray oo laga qaaday laga gooyey fa fiihi lqisaasu qisaas baa hada xubnaha laysku qisaasayo waa inay tahay xubin aalada uga hogaansamaysa amaba waa inay noqdo xubinta mifsalku waxa weeyaan laba lafood halkay iskaga yimaadaan laba lafood halka iskaga yimaadaan marka hadda jirkeena meel badan laba lafood iska yimaadaan imika halkaa gacanta kale laba lafood ba iskaga imanaya taa kafka iyo taa saacidka halkaas iskaga yimaadaana waa laftaa laalaabasa wey halkan xusulkana taa cududa iyo taa kale iskaga yimaada garabkana waa saasoo kale luguna waa saasoo kale marka meelahaas xubin kasta oo mifsal laga jara waa la qisaasaya qisaas way kuway waajibaysaa haddii laakiin aan waxaa la doonaya in wiii ina sidnaadaan baa la doonaya markaa sidnaashihii baa soo xasilaya laakiin haddii meel aan mifsalka aan ahayn haddaa laga gooyo waxaan laga aamin ahayn jawr iyo dulmi iyo ziyaado iyo nusqaan ban laga aamin aan ahayn sidaa awgeed waa in xubinta halka laga jar mifsal una noqota markaasaa la qisaasay hadi ka la qisaasi maayo markaan la qisaasayn oo kale ama mifsalka aan ahayn waxay noqonaysaa halkaas saacidka bartankaasoo lagu gooyo oo kale qofka hadda halkaa lagaga jaro mifsal maha halkani waa laftaa isku taallo weeyaan marka hadda halkaa lagu gooyo oo kale la qisaasi maayo waayo xubintii mifsal male waxaan laga aamin aan ahayn in wax lagu ziyaadiyo aanan aamin laga ahayn saas daraaddeed wax qisaas ma imanayso maktuba la kala qaadanaya xubnaha kalena waa la halkaa boodiyada oo kale iyo qofka laga gooye qof ka gooye ya qisaas marka ma imanayso leanna mifsal maaha mifsalku waa laba xubnood meesha iskaga yimaadaan laba lafod halka iskaga yimaadaan wey taasina maaha marka taa aamin waxa laga ziyaada aamin laga iyo nusqaan iyo aamin laga noqonaya tan aamin laga ahlucilmiga mucaasiriinta qaar ka mid waxay yidhaahdeen xilligan aynu joogno oo kale way way suuro waa berigaa hore dee way suuragel lakin imika way oo si suura gelaysa waxa weye imika waa la mtirinaya intin ba intaasoo centimitr bay noqonaysa ba la ohanaya ka imisa laga jara intaasoo centimitr kanna intaasoo centimitr ka gooya marka wa islekaanaysa marka aaladda si fiican baad u jari karaysaa bay dhahay ya walaa qisaasa qisaas may ahaani fi ljuruuxi dhaawacyada ilaa fi lmawdixati mawdixaada mooyaane markaa dhaawacii wejiga iyo iyo madaxa ku dhacay weeyaan ya dakaradii oo kale waxa lii dakara iyo xagashaa iyo lafaha oo la jebiyo hadda qofka laf la jebiyo oo kale inta nabar lagu dhifto lafta ay jabto oo kale qisaas male leh maxaa la qisaasaya ilaa fi lmawdixati mawdixaada maxay noqonaysaa waa nabarka lafta caddeeya nabarka lafta caddeeya jiidkii o dhan buu ka qaadaya laftiba iyo caddaanaysa amaba ha la arko ama yaan la arkinba oo dhiig iyo waxyaaba mid ah ha qaryaanba laakiin way caddaato waxaa caddeeyey nabarkii baa caddeeyey lafti ad laftana muu jabinin kaas waxaa la yidhaahdaa muudixaa la yidhahdaa waa la qisaasi karaayo qofka de intaa uu nabar ku dhuftay ee jiidkii uu ka qaaday laftu ay caddaatay waa waa la caddayn karaya iyada marka muudixada waa taas weeyaan halka aynu ku dayno salى اllahu waslama wbaaraka calى muxamed wعalى alihi wasaxbihi ajmaciin